dheere dhulkayaga wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii galab wanaagsan gidigii soomaalay galab wanaagsangudahan idaacadda kulmiya goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsangudahan idaacadda kulmi iyo goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhegaysataan saaxiibayaal kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore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 salman galab wanaagsan galab la mid ah waayahay saaxiibada barnaamijkan waxaan leenahay iyagana galab wanaagsan aada u weyn waayahay ayaantaan intee ku maqneed laakiin mashquul mashquul baa jiray waxaa ku mashquulsaneed aniga iyo saaxiibada mana la wadaagi mase bareefaday ku yihiin bareefada yihiin waayahay aadaa u mahadsan tahay saaxiibada mar kale waxaan leenahay soo dhawaadaha barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaan ku daafuranaa mid kamida kaalimaha sugaanta maanaa ii deynaysaa mase adiga waayahay sharaf iyo karaamo saaxiibada barnaamijka galab wanaagsan waxaan soo qabanayaa heys uu ku luuqeeyo mukhtaar bayroof oo la yiraahdo gumaysi jacayl waxay daafur tahay barnaamijkeena galab wanaagsan ee dhegeysa haboon

Surila cusub aduunyada jacalaysa doonsaaday ugumaysi u gubiyo wax koo cusub aduunyada ayaa mahankalka caliyo caashaq layska adegyahay jacalaysa doonsaaday ugumaysi waa hagaag aawaday umuda ciil heestaas waxaa ku luuqeynayay mukhtaar beyroof waxayna daafurhayd barnaamijkeena gala wanaagsan istuudiyaha waxaa inagula soo biiray siciid cabdiraxmaan cali ee soo dhow siciidow cabdullahi u mahadsan tahay sidoo kale waa mahadsan tahay salmo adigane waa ujeedaa maanta aad baa u shidan tahay salmo ma aqaano ma aqaano maanta meeshaa soo martay bukiyeerkaa kasoo labisatay ma garanayo salmahay siciid uu imaadaybo waa kugu bilaabay inaa iska celisa lagaa rabaa ninkaan ammaan miyaasaan mm-hmm. <laughs> sharafiyo karaawo sicida <laughs> kusoo dhawoa barnaamijka gala wanaagsan ee saaxiibada inta badan xog waraysiga kugu yaqaanaan mhm. barnaamijka hore sida xog waraysi looma qabto waa <laughs> sax cabdilaahi <laughs> barnaamijka horta ayaanan qaban jiray waayahay adiga muddo xoogaa baan wadaysoo jabayaa kamid tahay barnaamijkan muddo ah. usoo fadhiyey mhm. marka waxaa isna lagu ah. iloobay ayaanta xog waraysi la qabsaday sidaa waayba meeshaad tagtaad la qabsane ama waxag idla aadaha isdhaha aad aad aad aad waa laga yaabaa inaan xagga u ado intaan barnaamijka inagoo oo ku jirna hadda inaan ila aad laga yaabaa marka eh, niga barnaamijka horta waa shidan yahay waa kala kiciseen kaala mhm. iska arag mhm. adigii salmo waxaa waaye daangadan galab kasta agta dhige shaax iyo daango saaxiibada ugu sheekeeyakaala iska arag casriyo eh, lacawey dhalinyarada magaalada waa idiin shidan tahay waxaa waaye marka eh, casriyadan iyo hadda hmm. kadib inaa soo doonto waayanaga naftirkeena saaxiibada barnaamij galab wanaagsan hadba hmm. qofkii maalin ah fursad ku helno sidaanoo kale barnaamijka nala soo gala hmm marka qaar dibay codsadaa waxay dhahaan hebel la soo celiyo waa gartay waade waa kusoo qabanaynaa wasiir maya waa waa diyaar waay waa joogaa waa joogaa aad iyo aad waa joogaa waxaa waaye meel aysal ma joogtana maba ka maqnaa way way way way way way way way meeshaas waxaa waaye nabar xaqdara allah iga dhigo <laughs> waaba seertumiya <laughs> waayahay salwoy midda xigta galabta su-aal waayahay soo daahayey ma labadeena mase aniga keliya labadeena soo daahay ciidaa ka jawaabayqabaa galabta siciid igu jirtaa may maalinkii uu dadku soo biir maaragtay ah. waxaa waay xogoo ah igu tuntaa mm-hmm. iima turo <laughs> <laughs> arna beritoolna qof soo watuwa barbale malahane su-aasha horaa kugu weydiiya adiga markaa saciida ku socotasaciido mm-hmm. qof maaragta aad wada socoteen mm-hmm. qofkii waad kala harteen markaa haday kuu soo noqoto ka waran ay ku tiraahdo badan horta heesay eh, ahayd eh, kameera waxay ku soo maray ma garatay haddana haddee iyadoo rula timaado la diidi maayo waase hadii aan wax kale gacanta lagu helin maogtahay eh, iyadoo xiriir lahaa in xiriirkii uu kala go'o mhm. labadii qof labadii qof qofna uu kusoo biiro qofkan qofkan kalena inuu wax kusoo biiri waayaan qof kaleetana weli keligiis yahay mhm. marka waxaa waaye hadba haddii weli sidii hore la yahay oo aan qof kale labada qofoodba lasoo kala dhexgelin mhm oo meesha wax kale isan kusoo biirin waxaa mhm. waaye gacmo furan le waay wax kalema ah, jiri karaalaakiin haddii la kala danaystay oo ah, qof walba wadanihiisa ah, raacday qofaad kala tagteen mhm. waxba yacni idinkama dhexeeyaan mhm. maxriirin laheyd waaba kaa tagta qofka tusaale qaabka lagu kala tegay kuqaabka lagu kala tegay ku xiran tahay wanaag haddii lagu kala tegay in lays xiriiriyo wax weyn ma ahan wax fiican oo adduunka walaalo lagu yahay yaha moogta inslaamo warhaye ayaantaan laguma aragay qofka waxay tahaa camal mm-hmm. iyo in la isdhaho wadahebelo waxay tahaa mm-hmm. maalmahan meelo kale baa kuu shida marka wax weyn ma ah taas waa caadi waay waa okay mm-hmm. eh, laakiin haddii markii horeba sida lagu kala tegay ay ahayd xaalad oo ilaahay og yahay allaqaadkii allaqaadii baa laisleeyahayiskusoo noqonoqonaysa malaha waa tahay sheekada iyo kafta kuyiisana la dheeraanayna kaalimaha sugaantaan ku laabanaynaa waa tahay markaan waxaa soo qabanayaa hees ka mid ah heesii hore mhm. heestan waxaa qaaday maxamed mooga liibaan heestan la yidhaahdaa mhm. haween dhammaan baa ka howlyareystay haween dhammaan baan ka howlyareystay aad iyo aad ayay qayb ka tahay dhegeysaha boon saaxiibayaal aniiro adu harjinfii daxalharad alaase joogayaniiro adu harjifii daxalharad alaase joogay habeenka maalin socodkiinu irib cadaaliyoogay Thank you. salmo fariinay dirta maysdhaaamed mugid dhexmarsatay ah. waa soo dhexmaraysayani ah, ah. eh, wixii wanaag waan samaynayey mm. intii aan waday adigaa baabi'inayey eh, haween dhan waan ka howl yaraystay iga eh, wareejsheekadii ah. ah. soo naqashadii <laughs> hadaanta ah. ee daba socotaa isku soo aadiseen <laughs> farsameaqaanka iyo salmo iyo wax dhanbu waxaawaay in isla socdaan moodaa yaa sheekada la isla ogaaya salmo heesta adimaa dalbata macnaha farsamataalka maa ka dalbata heestaan horta heestaan waxaa waaye way diyaarsatayba si shaqsi ah inta u diyaarsatay iswada hareer ordaysay macnaha xilliga xarbinayaa jirtay macnaha hadda laakiin waa ka howlyareysta howlahaas aad yaa siciidow salmo waxay dhaan taqaanaa Eh, haddii qof la kalato hadda daainta aniga adig ka sinaynaa jirto qofka waxaan dhaha walaaltinimaa jirto qofkan si walba oo aad u kala godeen deen mm-hmm. barashadiisii ma tirtiri kartid waa qofaa taqaan laazim qofkaas ama agmar ama salaan ama hasalaami qofnimadaad ku xiran mm-hmm. iyadu waxay dhahda laakiin qofaa mar kala tagnay mm-hmm. sabab aa u salaamaysa maba taallaba dagaal qabtaa mogtaa laakiin eh. dagaalka mar walba eh. dagaal laguma jiri karo walaale colaad nabadaan rabaa dagaalka ka soo baxa nabadaan <laughs> rabaa la nuugila ma maqlino nabadaa naas la nuugila ah, maya marka dagaalka jooji qof kala nabadooweyna qofka maya qofka haddaa dagaal ku kala tagteen mm-hmm. macnaha xiriirkii iyo socodkii iyo jaceylkii iyo mm-hmm. wanaagii kale waa gooni saciido mid baa mm-hmm. qofkan shalay haddaa kala harnay maanta haddana ani waxaa rabaa qalbigay inaan ka jir moogta mm-hmm. marka dee mar walba haddaa salaamo see tahay iyo waxawaaye welay sii socoto qalbigay walow ku jira ani waxaa rabaa inaan ka jiro hay adiga macnaha fiiri maya taati yaa sababtoo ah salaanta waxay taagan tahay haddaan salaamo ah. maya horta ah. gucasho waa jirtaa mm. laakiin gucashada waxaa la rabaa mm. marba qofkan waa kala tagteen moogta mm-hmm toos inaa u kala dhammaatiin mhm. haddaa kala dhammaateenne mhm. wabilahi qofkaana noloshiisa ina wato qofkaana noloshiisa wato mhm. wixii walaaltinimaana waa dheeri walaaltinimadii xitaa ayadu ah. ma ogola waxay taagantahay aniga aslan buu qofkaas salaan nagama dhexayso taas dagaal waa dagaalka kasoo soo baxa nabadaadagaalka <laughs> qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla sii maraynaa siciida u deynaynaa kaalintiisu hogaaneed saaxiibada aan usoo qabanayno markaa eh, cabdulaahi maadaama aa ah, ii dayseen mhm. eh, heeska aan soo qabanayo aniga mhm. waa hees qaraamiga heesaha qaraamiga jecla moogtadadka hore marka u dhegeystaa eh, dhayantana dhanka xogoreysa nooga badatay halkaasaa ah. ka keeta xaggana wadani waaye <laughs> <laughs> <laughs> laakiin waan ka wareegsanaheesta waxaan soo qabanaa waxaa la dhaha ma og tahay eh, god iyo ninka loo wada ma kala qariyo aniga iyo heesta aan soo wada manala kala qarinsalma ah. ah, <laughs> ama fariin ha ama masiida dhahdo iyaday u taalaa <laughs> heesta waa ayaan waxaa ku luqeeyo mhm. fanaanka weynaa tibaadilaa mhm. ku luqeeyo uur hooya may gelin mhm. haddaan qayb yar ka soo qaata heesta uur hooya may gelin ifkana kuma naraag lama amaanin ayaanwaa heestaas aadkadhag macnaha soo xushay oon ka codsanayaa in uu soo qabto farsamayaqaanku si saaxibada ay nagula raaxaystaan heestaas kuma naag weli lama ammaanin ayaanay allay lahe jacaylkaaga i abba jacaylka ilaahay abuuray layskama adkee dhexee habeenkii iyaduna ma ogaa واحد دنيا yaan maxay iyo waxaasaan uga dhimaan heestiiho ku luqeynaya fanaanka weyn cabdibaatil ifkana kumaan arag ayaanay koley ayaan eh, siciidakooda isaga inkasta oo isbedeli karaa magacaabedeli karaa <laughs> saciidow mm. mm, adoo gabar shukaansanay mm. ee markaan wuxuu ku leeday hal hees iyagu tuur nuugti heestaanoo kalaa soo qabanay ayaanay haddaad tiraad baxraa ku jirta magaceeyaa bedelanaya markawaa ku haysataa adeegaaga waay xataa erayada aniga inaan bedelaa laga yaaba aad iyo aad erey kale keeno aninta iga dheeraysaa ana magaca bedeshaa magac lay bedelay ayaanay dhahay <laughs> magaca heesahan laislama yaqaani moogta aad iyo aad laislama yaqaana ha heesahan waxaa yaqaana magac bedeshad dad yar maya ereyada dhanaan babedeli karaa odha haddaa u baahdo laakiin hadda eh, anaa ani waa qofka magaca isbedesho waxaana ah, ah. haddii heysta qof iyo qaad oo idhaho xabadaa shukaasana ee tiraad hal xaba iigu tuur ah, waa usoo qabanaa alaabtan cabdibaadil kadib marka ayaan la maraayo farxiyaan gelinaano <laughs> qofka kutuuraa qofkii loogu talangalay maleentaa qofka loo dejiye markii hore loo geliyaa mamino kaala iska arag waay fariin waxay kusoo baxay aa caadi ahayd tahay aada umaadsan tahay saaxiibkay saciid cabdiraxmaan cali salmo gabagabadii barnaamijkan isla joognaa saaxiibada barnamij dal wanaagsan waxaa leena saaxibayaal aada umahadsan tihiin qaybihii dambe barnaamijka isla soo gaaranay xiliyadan oo kale marka la gaaro saaxiibada alaab waxaan uga tagnaa kaalimaha sugaanta saaxiibada kaalinta sugaaneeda ugu dambeysaan uga tegaynana waxaan u daynaynaa salmo salmo waxaa usoo qabanaysaa saaxiibada waa tahay cabdulaahi soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo la foole mhm. isa seeg baa ladhaha saaxiibada ugu tegaynaa fariinta uu darsaday saciidna waxaan leenahay garab kale waa sugeynaa hadduu ilaa yiraahdo marka aadoweyne marka guud ahaana barnaamijkeenii galab wanaagsan dhegeystayaal waa naga intaan aad salmo bootaan iyo siciido idinleh sidaa iyo nabadgelyo wacay xusuustee dadka ugu jeclaaye ubaxii xusuusteen dadka ugu jeclaaye tii aan habloo idil iyadown ka doortee tii aan habloo idil iyadown ka doorte deegaan la galay iyo qofkiinse waxaadka deegaan ubaxii xusuusteen ifka ugu jeclaay aan hablo edel iyadoon ka doortee axdigaan la galay iyo ufinaysa waxaad tahaa weligay ismaan oran urkigana kuma jirin dhume ooridaadee amarkaa qoraaye isa seeka nagu dhaxaywa amurinaga weyne isa seeka nagu dhaxaywa amurinaga weyne weligay ismaan oran rabbigana kumay jirin may ooridaadee amarkaa qoraaye isaseega nagu dhacay amurinana weyne isaseega nagu dhacay amurinaga weyne inkastoo dabiya olol halkeeni lagu shiday in kastoo uradaadu ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubhayaa inkastoo dabiya ulul halkeennii lagu shiday inkastoo dhexdeennii buradagi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu uurfayoogahay indhahaygu sidii ilmada kugu qubayaa allo way u fududahay mar inaynu kulannin idiban ayaankiyo calabka u sawraaya alla way u fudutahay war inaynu kulannin sidiiban ayaankiyo calabka u sawraaya rabbigay ma eexdee sidiibaan ammaanada ebbe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee sidii baan ammaanada ebe ugu qabsoonahay alla way u fududahay mar inaynu kulaanin sidii baan ayaankiyo calabka u sawraaya alla way u fududahay mar inaynu kulaanin sidiibaan ayaan kiyooy calabkou sawraaya rabbigay ma eexdee sidiibaan ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee sidiibaan ammaanada ebe ugu kalsoonahay